alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira baabka labiyo afartanaad baabu fadli biri asdiqaa'i alabi waalummi waalaqaaribi waalzawjati wa saa'iri man yundabu ikraamuh baabu fadli biri asdiqaa'i alabi ay baabu dikri fadli biri asdiqaa'i alabi aabbayaasha saaxiibbadood samafalka loo samafalaa fadliga ay leedahay sheegista la sheegaayo u baab yahay wal ummi iyo hooyada saaxiibbadeed in loo samafalaa fadliga uu leeyahay sheegista la sheegaayo u baab yahay wal aqaaribi iyo qaraabooyinka kale ee saaxiibbadood in loo samafalaa fadligay leedahay wazawjati iyo zawjada ama oorida ee saaxiibbadeed in loo samafalaa fadliga ay leedahay wa saa'iri man yundabu ikraamu iyo dhammaan ciddii kale ee ee la sunneeyo ama la sharciyeeyo in la sharfo iyagana markaa waxa weeye cidda ay saaxiibbada la ahaayeen in la sharfaa ee fadliga ay leedahay ayuu baabkani ku saabsan yahay wuxuu inoo soo sheegay in qaraabooyinkii la xidhiidhiyo in sawjada xaqeedii laga soo baxo in e, waalidadii loo samafalo in cuquuqooda layska ilaaliyo haddaba baabkan wuxuu ku saabsan yahay ee ciddii la saaxiibka ahayd ama calaaqada yaga la lahayd ay isku xidhnaayeen yaga laftooda in la sharfo oo markaa loo samafalo ayay ku saabsan tahay oo samafalka loo samafalaa aabbayaasha iyo hooyooyinka saaxiibadood loo samafala inay ka dhigan tahay hooyooyinka aabbayaasha in loo samafalay sidaa inay ka dhigan tahay ciddii saaxiibkooda inaad sharaftaa oo aad markaa u samafashaa waxay ka dhigan tahay iyagii inaad u samafashay saasay ka dhigan tahay waayo waxaad ugu samafalaysaa waa yaga aawadood waa yaga aawadood waalidadu wakhtiyada qaarkood waxay leeyihiin dad markaa casabooyin oo ay iscasabaystaan bay leeyihiin oo dabeed wakhtiyada qaarkood ubadka laga yaabo inay ku yidhaahdaan dee hebel baan wax isu ahayne yani waxa weye maanta haddee isugu keen dambays hebel baa isku keen xidhigay ya saasoo kale ay yidhahdaan marka khaas ahaan marka waxa weeye ay waalidadii dhintaan ciddii ay calaaqada la lahaayeen ama casabo la ahaayeen ama ay isjeclaayeen ama ay saaxiibba la ahaayeen xanaanaynta la xanaanaynayo oo la sharfayo oo la daryeelayo oo yacni loo samafalayaa waxay soo gelaysaa samafalkii labada waalid loo samafalayey ayay soo gelaysa xadiiska saddex boqol iyo lix iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo sagaal iyo afartan can ibni cumara radia allahu canhumaa anna anabiya sala allahu alayh wasalam qaal ina abara albiri an yasila alrajulu wudda abiih nabigu waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina abara albiri samafalka ugu sii samafalnimada badani hee an yasila alrajulu waa inuu ninku xidhiidhiyo wudda abiih yacni ay ahla wuddi abiih aabbihii cidday isjeclaayeen inuu markaa xidhiidhiyaa waxay ka mid tahay samafalka ugu samafalnimada badan ee waalidada loo samafalayo ayay ka mid tahay wa can cabdillaahi bni diinaarin can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rajula min alacraabi laqiyahu biariiqi makka cabdullaahi bnu diinaar waxa uu sheegay in cabdullaahi bni cumar ana rajulan in nin min alacraabi reerbiyiga ka mida laqiyahu cabdullaahi bni cumar la kulmay biariiqi makka waddada maka ayuu kula kulmay fa sallama calayhi cabdullaahi bni cumar waxaa salaamay cabdullaahi bni cumar baa salaamay wa xamalahu calaa ximaarin wuxuu ku qaaday dameer buu ku qaaday dameerkaasoo kaana uu ahaa cabdullaahi bni cumar yarkabuhu mid fuula uu ahaa oo rakuub ka dhigta dameer ayuu siiyey oo markaa waxa weeye inuu markaa eh, dee fuulo oo markaa rakuub ka dhigto dameerkaasina dameer marka hore rakuub uu ahaa cabdulahi ibni cumar ayuu ahaa wa actaahu wuxuu kaloo siiyey cimaamatan cimaamad buu siiyey cimaamaddaasoo kaanat ahayd calaa ra'sihi madaxa cabdulaahi ibni cumar mid ku sugnayd ahayd qaala ibnu diinaar ibnu diinaar waxau yidhi faqulnaa lahu waxaannu ku nidhi aslaxaka allaah alla ha ku hagaajiyo ha ku islaaxiyo innahum alacraab nimankani waa reermiyi ninkani ka mid yahay ninkani nimanka uu ka mid yahay waa reer miyi wa hum yardawna bilyasiir waxay ku raalli noqdaan wax yar wax yar bay ku raalli noqdaan yani maxaad waxaasoo dhan u siisaye yacni wax yar baa ku fillayd mar hadduu reer miyiba yahay maxaad marka waxaweeye saa u yeeshay fa qaala cabdullaahi bnu cumar cabdullaahi bnu cumar waxau yidhi inna abaa haada kan aabbihii kaana wuxuu ahaa wuddan licumar bni alkhataab cumar bnu khataab miduu jeclaa ayuu ahaa wainii samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul anna waxaan maqlay buu yidhi haddaan cabdulaahi ibni cumar ahay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanayaan maqlay ina abara albiri silatu rajuli ahla wuddi abiih ina abara albiri biriga ka ugu samafalka badan samafalka ka ugu samafalnimada badani hee silatu rajuli ninku inuu xidhiidhiyo weeye ahla wuddi abiih aabbihii cidday isjeclaayeen aabbihii cidday markaa isjeclaayeenee jacaylkiisa u ehelka ahaa ciddaa inuu xidhiidhiyaa samafal waalidka loo samafalo waa ka ugu samafalnimada badan marka wuxuu u jeedaa aabbahay cumar yacnii samafalaan u samafalayaan sidan u yeelay maadaama aabbahay cumar iyo ninkan aabbihii ay isjeclaayeen oo cumar u jeclaa wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo isla muslim ah can ibni diinaarin ibnu diinaar uu ka soo warinaayo can ibni cumar ibnu diinaarna uu ka warinaayo cabdulaahi ibni cumar annahu kaana inuu ahaa cabdulaahi ibni cumar idaa kharaja ilaa makka markuu maka u baxo kaana lahu ximaarun waxaa u sugnaaday dameer dameerkaasoo yatarawaxu calayhi uu marka waxaweeye yacni markaa ku raaxaysto oo bimacnaa ku nasto oo rakuubka markaa waxaweeye tulidda geela inuu rakuub ka dhigto wuxuu kaga nasan jiray wakhtiyada qaarkood yacni dameerka maadaamuu ka sahlan yahay oo marka waxaweeye yacni isagu si degan yani marka uu u soconayo markuu tulidda ku daalo rakuubka uu ka dhigto ayuu dameerka waqtiyada qaar ku nasan jiray dhulkiina dameerku waa u dhoweeyey kaana lahu waxaa u sugnaaday cabdulaahi bnu cumar ximaarun dameeroo yatarawaxu calayhi uu ku nasto yani uu ku raaxaysto oo marka uu ku nasto oo kaga nasto yani markaa tuludda rakuubka uu ka dhigan jiray idaa malla markuu ka daalo rukuuba raaxilati daabadda kale inuu markaa fuulo markuu ka daalo oo tuludda markaa uu ka dhiganayo rakuubka markuu ka daalo dameerku ku nasan jiray waxaa kaloo u sugnayd wa cimaamatun iyo cimaamad cimaamadaasoo yashuddu biha ra'sahu madaxiisa uu ku adkeeyo madaxa uu ku xidho shadda waa xidhay weeye fa baynaa huwa yowman calaa dalika alximaari wakhti gudihiisoo huwa cabdullaahi bnu cumar yowman maalin maalmaha ka mida ah, calaa dalika alximaari dameerkaa korkiisa uu ku sugan yahay id marra bihi acraabiyun waxaaba soo maray nin reer miyiyaa soo maray id markay baynaa ka daba dhacdo ama baynamaa xaalka caynkaasa fujaa'iya faa'iidaysaa siday culammada qaarkood tilmaameen fa qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu cumar alasta fulaana bna fulaan miyaanad ahayn hebel oo ina hebela miyaanad ahayn qaala wuxuu yidhi bala haa waan ahay fa actaahu alximaar wuxuu siiyey dameerkii buu siiyey fa qaala wuxuu ku yidhi irkab haada kan fuul buu ku yidhi oo rakuubka dhigo wa actaahu alcimaamata cimaamadiina waa siiyey wa qaala wuxuu ku yidhi ushdud biha ra'sak madaxaaga ku xidho ku adkee fa qaala lahu bacdu asxaabi waxay ku yidhaahdeen cabdulaahi bnu cumar asxaabtiisii qaarkood waxay ku yidhaahdeen yacni ardaydiisii la socotay ayaa qaarkood waxay ku yidhaahdeen ghafara allaahu lak allah ha kuu dembi dhaafo acdayta haada alacraabiya waxaad siisay ninka reer miyiga ah ximaaran dameer baad siisay dameerkaasoo kunta aad ahayd tarawwaxu calayhi ay tatarawwaxu calayh min baabi xadfi ixda taa'ayn mid ku raaxaysta ama markaa ku yara nasta wa cimaamatan iyo cimaamad baad siisay cimaamaddaasoo kunta aad ahaan jirtay tashuddu biha ra'saka mid madaxaaga ku xidha oo ku adkeeya yacni waxay leeyihiin markaa maxaad u wada siisay haatan haddaad mid siinayso fa qaala wuxuu ku yidhi cabdulaahi bni cumar inii samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayaan maqlay inna min abarri lbiri samafalka ka ugu sii samafalnimada badan waxaa ka mid a ah. samafalka labada waalid loo samafalo ka ugu sii samafalnimada badan waxaa ka mid a ah. an yasila arajulu ninku inuu xidhiidhiyo ahla wuddi abiih aabbihii jacaylkiisa ciddii u ehelka ahayd ee bimacnaa isjeclaayeen bacda an yuwalli markuu markaa jeesta dabadeed yani marka markuu jeesto waxaa loo jeedaa marka aabbihii dhinto dabadeed yacni inuu markaa ciddii ay isjeclaayeen u samafalaa waxay ka mid tahay samafalka ugu samafalnimada badan ee waalidka loo samafalo ayay ka mid tahay wa inna abaahu ninkan aabbihii kaana wuxuu ahaa sadiiqan licumara radia allaahu canh saaxiib wuxuu la cumar kaana sadiiqan saaxiib buu la licumara cumar markaa saaxiib ayuu lahaa saaxiibkaasoo licumara cumar u sugnaaday radia allaahu canhu rawaa haadihi riwaayaati kulliha waxaa soo wariyey riwaayaadka dhammaantood muslimun muslim baa soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa waalidada ciddii ay isjeclaayeen ama saaxiibka la ahayd in loo samafalaa oo ubadkoodu ay u samafalaan inay soo gelayso samafalkii labada waalid loo samafalaayo bale nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam samafal waalidka loo samafalo waxa ugu sii samafalnimada badan inay ka mid tahay ya waxa ugu sii samafalnimada badan inay ka mid tahay ciddaa marka waxa weeye ama iscasabaysan jireen ama ay saaxiibbada ahaayeen yacni waxa weeyaan in markaa loo samafalo la hagaajiyaa waxay soo gelaysaa samafalkii labada waalid ayay soo gelaysa cabdulaahi bni cumarna xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasallam markuu soo wariyey waa ku dhaqmay oo camal ahaan buu u sameeyey camal ahaan ayuu u sameeyey ilaa ay la yaabeen yacni ardaydii la socotay ee taabiciinta ahayd ay la yaabeen siduu sameeyey inuu markaa dameerkii rakuubka u ahaana inuu uga degay oo farta ka saaray oo yidhi markaisaa rakuub ka dhigo cimaamadiisana madaxii intuu ka qaaday inuu sidaa markaa u siiyey xaalka caynkaasa isagoo socdaala oo aan markaa gurigiisii joogin buu sidaa ku sameeyey bal markuu gurigiisa joogo oo hantidiisii uu haystana muxuu u samayn lahaa yaa xaaladdan safar buu markaa ku jiraa waa socod xaaladda caynkaasu markaa haddana sidaa u sameeyey waxay ku tusinaysaa siday markaa axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam u dabaqi jireen ee ugu dhaqmi jireen ayay ku tusinaysaa waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa waalidadu markay dhintaan samafalkoodii inuu sii soconayo oo loo sii samafalaayo tanna ay ka mid tahay samafalkii labada waalid loo samafalayey ay soo gelayso xadiiska saddex boqoliyo toddobiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo konton ee wa abi usaydin waxa uu abu daawuud ka soo wariyey abi usayd bidammi alhamzati hamzada la godo wa fatxi siini siinkana la kordhigo waa tashiir weeye usayd maalik ibn rabiicata asaaciidiyi radia allaahu canhu oo maalik ibni rabiica ahaaday bani saacidana loo nisbeeyey bani saacida waxay ka mid yihiin ansaar bay ka mid yihiin waa laftii ama jilibkii uu ahaa sacd bnu cubaada sayid alkhasraj qaala wuxuu yidhi maalik ibnu rabiica bayna wakhti gudihiisoo naxnu annagu juluusun aanu fadhinno cinda rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa aanu fadhinno id jaa'ahu waaba yadii oo u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam rajulun nin baa u yimi ninkaasoo min bani salimata bani salime ka mida faqaala wuxuu idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow hal baqiya ma hadhay min biri abawaya shay'un samafalkii labadayda waalid aabbaha iyo hooyaday samafalkan u samafali lahaa wax igu hadhay ma jiraan min biri abawaya aabbihii hooyadii baa loo jeedaa waa min baabi takhliibo hooyadii aabbihii baa markaa laba aabbe laga soo qaaday min baabi takhliib aabbihii baa la qaalib yeelay shaygaasoo abarruhumaa aan ugu samafalo bihi isaga shaygaas bacda mawtihimaa markay dhinteen dabadeed waxaan ugu samafalo igu hadhay ma jiraan fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam sida laga sheegay nacam haa markay dhintaan samafal kugu hadho oo aad u samafali kartaa waa jiraa alsalaatu calayhima ducada loo duceeye weeye yacnii salaadda yacni markaa lagu tukanayo hadda waxaa loo jeedaa dee salaatuljanaaza hal marunbay iyadu dhacdaaye shayga soo noqnoqonaya ee joogtada noqonaya waa maxay waa ducada salaana bimacnaa ducaa waa loo isticmaalaa wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum asalaatu calayhima waa salaadda yacni waa ducada loo duceeyo waana dhici kartaa in loo fasiro salaaddii sharciyada ahayd in laga tilmaamayo inaad ku tukato salaatuljanaaza laakiin wejiga adharkaahi waa wejiga kale walistikfaaru lahumaa iyo dembidhaafka ilaahay looga baryo in ilaahay u dembidhaafo inaad ilaahay uga barido wa infaadu cahdihimaa iyo ballankoodii inaad fuliso ballankoodii shareecada aan ka hor imanaynin ee aan dembiga ahayn inaad fuliso wa silatu raximi iyo qaraabadii inaad xidhiidhiso allatii qaraabadaasoo taasoo laa tuusalu ilaa bihima iyaga markaa sababtooda mooye si kale aan lagu xidhiidhinayn qaraabadii iyaga sababtooda mooye si kale aan lagu xidhiidhinaynna inaad xidhiidhiso waa dadka iscasabaysan jireen ya waxaa laga yaabaa bahayooyooyin iyo daday markaa ahaayeen oo iscasabaystaan inay markaa jireen waa soo gelis wa ikraamu sadiiqihima iyo saaxiibkood inaad sharafto saaxiibkood inaad sharafto rawaahu abu daawuud xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud baa soo wariyey xadiiska sanadkiisa dacfa ku jira xadiiskana imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibn maajah iyo ibnu xibbaan ayaa soo wariyey eh, laakiin sanadkiisa waxaa ku jira nin majhuulah ku jira saas aawadee dacfa ku sugan marka xadiisku ma asixin laakiin wax ka mida dee waxaa laga qaadanaya axaadiista kalea laga qaadanaya oo qaraabada marka iyaga sababtooda mooye cid kale aan lagu xidhiidrinayo saaxiibkood in la sharfay iyo waxaa ku tusinaya marka xadiiskaa horeba waa laga qaadanaya istikfaarka iyo ducadana dee waxa weeye adilada kalea ku tusinaysa adilada kale ayaa ku tusinaysa marka calaa kulli xaal macnuhu waa saxiix marka weliba ducada waa in loogu roonaadaa waalidada ducada waa in loogu roonaadaa baabkan hadda waxaa loo keenay waa in dadkii ay isjeclaayeen ama qaraabada iyo casabada ay ahaayeen ama ay saaxiibbada ahaayeen in la sharfo oo la xanaaneeyo oo loo samafalo xadiiska saddex boqol iyo siddeed iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo koob iyo konton oo can caa'ishata radia allaahu canha qaalat waxay tihi maa kirtu cala axadin min nisaa'i nabiyi sala allahu aleyh wasalam maa kirtu cala khadiijata radia allaahu canha caaisha waxay tidhi maa kirtu kuma masayrin kuma masayrin calaa axadin cid kuma masayrin min nisaa'i nabiyi sala allahu aleyh wasalam dumarka nebiga cid ka mida kuma masayrin maa girtu intaan ku masayray calaa khadiijata radia allaahu canha khadiijo intaan ku masayray qof dumaroo kale oo zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida kuma masayrin laakiin yada intaan ku masayraa fara badnayd ya wamaa ra'aytuhaa mana arkinba qadtu weligay oo dee ismay soo gaadhin markii khadiija ay dhimatay sabiyad bay ahayd caaisha inan yaroo carruuray ahayd oo intaan nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisho aan loo guurin ama intaanu la guri gelin ka hor ayay dhimatay khadiijo ayay khadiija dhimatay waayo dhowr sano ka hor hijradii dhowr sano ka hor bay dhimatay haddaba sababtay ugu masayrtay waa maxay waxay ugu masayrtay waa ammaanta badan ee nebigu ammaanayo ammaanta badan ee nebigu ammaanayo taasay ka masayrtay walaakin kaana yuksiru dikraha ha yeeshee wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam yuksiru mid farabadiyuu ahaan jiray dikraha sheegsheegista uu sheegsheegayo ammaanayo khadiija taasay dabeedna dhibsata wa rubbamaa dabaxa shaata waxaa laga yaabaa wakhtiyada qaarkood neef arya inuu qalo oo gowraco uma yuqadicuhaa deedna waa googoyn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam acdaa'an xubno ayuu u googoyn jiray waslad waslad buu u jarjari jiray wasladuna waa carabiye wasla oo soomaaliga waxaa ku jira carabi fara badan baa ku jira haddii la ururin lahaa wuxuu noqon lahaa yani waxa weeye dhowr boqoloo safxo ayuu markaa noqon lahaa uma yuqaicuha acdaan uma yabcasuhaa dabeedna waa diri jiray nabigu sala allahu aleyh wasalam waa diri jiray fii sadaa'iqi khadiija khadiijo saaxiibbadeed dumarkay saaxiibada ahaayeen ayuu u diri jiray oo odhan jiray taa cadkaa u gee tanna cadkaa u gee tanna cadkaa u gee tanna cadkaa u gee ya waa xidhiidhin uu xidhiidhinaayo ciddii khadiija isku fiicnaayeenee saaxiibbada ahaayeen fa rubbamaa qultu lahu waxaa laga yaabaa wakhtiyada qaarkood inaan ku idhaahdo kaan lam yakun fi dunya ilaa khadiija waxaad mooddaa waxaad mooddaa adduunyada inayna ku sugnayn khadiijo mooyaane cid kale mararka qaarkoodna waxay ku tidhi islaan dhimatunbaad hadal haysaa oo ilaahay wax ka khayr badan kuugu beddeli markaasaa nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam wax ka khayr badan ilaahay iiguma bedelin wax ka khayr badan ilaahay iiguma bedelin maalintaas laga bilaabo markii dambe waa ka gaabsatay farubamaa qultu lahu waxaa laga yaabaa inaan ku idhaahdo kaan lam yakun fi dunya ilaa khadiija waxaad mooddaa inaan adduunyada ku sugnayn khadiijo mooyaane cid kale fa fayaquulu wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam innaha kaanat wa kaanat innahaa iyadu khadiija kaanat way ahaan jirtay wa kaanat way ahaan jirtay sidaa iyo saasay ahayd saasay ahayd saasay ahayd riwaayo waxaa ku soo aroortay dadkoo iga gaaloobay markaysaga rumaysa yacni waxa weeye sidan marka waxyaalaha uu nebigu sheegay ka mid wa bacdu ahlicilmi de waxay yidhaahdaan cid nebiga ugu iimaan horraysay oo ugu horaan rumaysay khadiijay ahayd cala alitlaaq wejiga ku saabsan markii la khilaafay shakhsiga ugu horraan rumeeyey markii la khilaafay baa jamcigan culamada qaarkood ku tageen ragga waxaa ugu horreeyey abubakar dumarka waxaa ugu horraysay khadiija yacnii addoommada waxaa ugu horreeyey bilaal carruurta waxaa ugu horreeyey cali adigu markaa jamcigaas waxa way markii dambe yidhahdeen laakiin bacdu ahli ahlicilmi waxay qabaan cala litlaaq cidda ugu horraan rumaysay qaar waxay dhahan waa waraqa waraqatu bnu nawfal ya marka waraqa laga yimaado dee isla markii uu u sheegayba waraqa inuu nebi yahay khadiijada waa rumaysay khadiijada waa rumaysay marka dee fadliga khadiija waa weyn yahay innahaa kaanat wa kaanat wa kaana lii minha walad waxaana ii sugnaaday iyada xaggeeda ubad baa iigu sugnaaday ubad baan ka hela oo ubadka dee uu nebigu dhalay calayhi salaatu wasalaam marka laga reebo ibraahiim oo ay maariyata alqibtiya dhashay dhammaan waa ubadkii khadiija weeye khadiija u dhashay muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahy bukhariiyo muslim soo wariyey wa fii sugnayd wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam mid neefqala fa yuhdii wuxuu u hadiyayn jiroo hadiyad u siin jiray fii khalaa'ilihaa dumarkii saaxiibada ay ahaayeen khadiija wuxuu ka siin jiray minhaa neefkaa xaggiisa wuxuu ka siin jiray maa yasacuhunna wax kaafinayo wax ku fillaada ayuu siin jiray yani wax weyn inuu ka siin jiraa ka muuqata wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd kaana idaa dabaxa shaata wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu neef qalo yaquulu mid yidhaahdaa arsiluu biha ilaa asdiqaa'i khadiija arsiluu biha yacnii cado ka mida waxaa u dirtaan ilaa asdiqaa'i khadiija khadiijo saaxiibadeed dumarkii ay saaxiibada ahaayeen wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd qaalat waxay tidhi caaisha ista'danat waxaa idan weydiisatay oo nebiga inay u soo gasho ka codsatay ka dalabtay in loo idmo oo idan weydiisatay ogolaansho inay usoo gasho weydiisatay haalatu bintu khuwaylid khadiijo walaasheedoo haalatu bintu khuwaylid ah ukhtu khadiija oo khadiijo la walaala calaa rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay inay u soo gasho ayay markaa idan weydiisatay fa carafa nebigu wuxuu gartay calayhi salaatu wasalaam oo xasuustay isti'daana khadiija khadiijo isti'daankeedii waxaa loo jeedaa yacni haalatu bintu khuwaylid idan dalabka ka idan dalabtay iyo sida marka ay u hadashay wuxuu ku xasuustay khadiije ayuu ku xasuustay fartaaxa lidalik dabeedna taasuu markaa waxaweye ku farxay oo xasuusta markuu arrinkaa ah xasuustay ayuu ku farxay irtaaxa waxa weeye waa ifticaal min arraaxa raaxadii baa laga keenay ifticaal laga keenay yacni xasalat lahu raaxatu nafsiya ay hasha wa sura yacni waa ku farxay baa laga tilmaamaya faqaala qaala wuxuu idhi allaahumma ilaahayow haalatu bintu khuwaylid ay haadihi tani haalatu bintu khuwaylid waa haalo ina khuwaylid ah af akrimha sharaf haddii haalatu la godo waxay noqonaysaa mubtada in loo qadaro haddii la kor dhigana waxay noqonaysaa haalata binta khuwaylid ay akrim haalata binta khuwaylid haalo ina khuwaylida ilaahw sharaf yacani waa u ducaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qawluha hadalkeeda ay tidhi fartaaxa huwa bilxaa'i xaa bay ku sugantahay wa fi ljamci bayna asaxiixayni kitaabka marka waxa aljamci bayna asaxiixayni lilxumaydi waxaa ku sugnaaday fartaaca bilcayni halka xa'da in cayn ku yimi wa macnaahu ihtama bihi waa ku hamiyaa looga jeedaa oo waxaa laga tilmaamayaa markuu waxa weeyaan ku xasuustay khadiija markuu ku xasuustay markaa noqday inuu markaa arrinkii ku farxo dabeedna markaa uu ku hamiyo nooc hamii marka uu ku yimaado xasuusadka uu khadiijo xasuustay daraaddeed xadiiskan waxaa laga qaadanayaa asdiqaa'u zawja oorida ama zawjada uu ninku qabo inuu markaa ciddii xidhiidhka lale xataa cidday saaxiibbada ahaayeen inuu rahagaajiyo oo sharfo oo xataa markay dhimatay iyadaan jooginboo dhimatay inuu weli sidii markaa waxa ixsaan ugu sameeyo ciddii ay saaxiibka ahaayeen haddii taasi ay tahay cidda ay saaxiibka ahaayeen bal cidda waalidada u ah ka warran ama walaalka la ah ama qaraabada la ah waxaad garanaysaa iyaguna markaa waxa waxaweeye ixsaanka iyo samafalka iyo hagaajinta inay uga sii mudan yihiin ayaad markaa garanaysa taas ayaad garanaysa haddii sawjadii markaa waxa weeye ciddii ay saaxiibka ahaayeen saa loogu samafalayo waalidada cidda ay saaxiibka ahaayeenna in loo samafalo inay ka sii mudan tahay iyadana waad garanaysa taasi waa ka soo baxaysa iyaduna meesha waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya fadliga khadiijana waa laga qaadanaya culammadu waxay isweydiiyaan zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam teebaa ugu fadli badan waxay culammadu isku waafaqsan yihiin caaisha iyo iyo khadiija inay ugu fadli badan yihiin labadoodu siday u kala fadli badan yihin waa isku khilaafaan laakiin waxaa laysla ysla ogol yahay inta kale inay labadoodu ka fadli badan yihiin waa laysla ogol yahay oo khadiijo iyo caaisha ugu fadli badan yihiin zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam laakiin ayuhumaa afdal ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa fadli badan khadiija fadli badan xadiiskan daahirkiisa iyo weliba riwaayaadka kale aynu sheegnay ilaahay mid ka khayr badan iguma bedelin ay ka mid tahay waxa weeye waa deliishadeen waxaanay ka qaateen inay marka khadiija afdalto iyadu fadli badanta inay iyadu fadli badanta caaishana fadligeeda dee inay muujise waa dooni jirtay waayahay bacdu ahlicilmi oo caaisho fadilayna waa jiraan culamada qaarkood xoogaa waa dhexdhexaysteenoo waxay ka tawaqufeen tafdiilkii mutlaqa ahaayoo tafdiil muqayaday mareen maxay yidhaahdeen yacni midba sibay u fadli badan tahay mid e, dheeraynta islaamnimada usoo dheeraysay iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam awaa'ilulbicsa siday isu garab taagtay ee u kaalmaysay ee u yacni ugu gargaartay yacni waxa weeye ayay ku fadli badan tahay oo sabqiga islaamnimada ay u soo dheeraysay ee markaa hore garab ay u noqotay ee ay sabirsiinaysay ee ay markaa xoolaheeda la barbartaagnay ee ay u gargaaraysay yacni zawjo kalena markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam lama guursan intay khadiija noolayd qof dumaroo kale ma guursan keligeed buu markii zawjo u ahayd markay noolayd caaishana marka laga eego xagga marka cilmiga nebiga ay ka xambaartay calayhi salaatu wasalaam iyo wakhtigii dambe siday u xanaanaysay ugu samafalaysay ee u hagaajinaysay u xanaanaynaysay yacni marka waxa weeye nebiga u raalligelinaysay calayhi salaatu wasalaam iyo cilmiga badan ay ka xambaartay taas iyaduna afdal ku tahay bay yidhahdeen marka waa tafdiil muqayado midba sibay u fadileen bacdu ahlicilmi waxay ka gaabsadeen tafdiilka mutlaqa ah ayay ka gaabsadeen laakiin culamo badani waxay maraan inay khadiija afdal ka ahayd min caaisha caaishana dee cilmi badan bay nebiga ka xambaartay calayhi salaatu wasalaam waxaabay ka mid tahay min almukiriin saxaabadii axaadiista badan soo warisay ee kunka xadiis inta ka badan soo warisay ayay ka mid ahayd saxaabadu wakhtiyada qaarkood masaa'isha isku qabtaan caaishay weydiin jireen markaasay u kala furi jirtay oo u sheegi jirtay wakhtiyada qaarkood saxaabaday qabsan jirto ay sixi jirto odhan jirtay sidaa nabiguma odhan sidan buu yidhi yacni marka waxa weeye marjic bay ahayd xagga cilmiga marka ay ahayd cilmi fara badanna waa laga weeliyey cilmigaa badanee laga weelayena dee ajar baa ugu soconaya xadiis wal ay soo warisay yani waxaway ajar baa uga socda fadligeeda caaisha wakhtiyada qaarkoodna waa sheegi jirtayoo marbay nabiga intay la kaftantay ku tidhi calayhi salaatu wasalaam geed la daaqay iyo geedaan la daaqin haddaad tulud wadato keebaad daajin lahayd markaasuu wuxuu yihi kaan la daaqin markaase waxay tihi kaan la daaqin waa aniga yacani wuxuu tilmaamaysaa dumarka kale dhammaan waa lagaaga horreeyo iyagoo carmalaad guursatay laakiin cid bikrad ah oo zawjaadkaagii ka mid noqotay anigu weeyi marka geedkaan la daaqin waa aniga calaa kulli xaal xadiiska waxaa laga qaadanayaa yacni cahdiga in la ilaasho xusnulcahdi in la ilaasho jacaylka in la ilaasho yacni saaxiibka xurmadiisa in la dhowro yacni cidda marka waxa weeye qaraabada ah in marka la ilaaliyo xurmadiisa markuu nool yahay iyo markuu dhinto dabadeedba xadiidka saddex boqol iyo sagaal iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo labiyo konton wa can anas ibni malikin radia allahu canhu qaala kharajtu maca jariir bni cabdillaahi albajaliyi radia allahu canhu fii safar anas bnu malik waxau ihi radia allahu canhu ardaah qaala wuxuu idhi kharajtu waa baxay buu idhi maca jariir bni cabdillaahi jariir bni cabdillaahi albajali bajiila waa qabiilku ahaa bajiila la odhan jiray nisbada albajaliy baa la odhanaya waxaan la baxay jariir ibni cabdillaahi albajali baan la baxay radia allaahu canhu fii safarin socdaal gudihii baan eh, la safray oo la baxay haddaan anas ahay fa kaana wuxuu ahaan jiray jariir ibnu cabdillaah yakhdumunii mid ii shaqeeyuu ahaan jiray haddaan anas ahay jariir ibnu cabdillaahi baa ii shaqayn jiray buui waa ii khidmayn jiray faqultu lahu waxaan ku uhi laa tafcal sidaa ha yeeli weliba waxa da' weyn jariir ibnu cabdillahi albajali baa da' weyn anas waa yar yahay markan da'diisu jariirna waa weyn yahay waa nin weyn weliba waa sayidu bajiila qabiilkiisa bajiila raggii ugu mudnaaye markaysaa markaa ayuu ahaa waxaabay yidhahdeen waa sayidu bajiila bajiila sayidkeedii weeye qabiilkiisa haddana maca daalik isagoo ka da'yar anas ayuu u khidmayn jiray muxuu ugu khidmaynayaa wuxuu ugu khidmaynayaa nebiga inuu u khidmayn jiray anas inuu khaadimkii nebiga ahaa calayhi salaatu wasalaam taa aawadeed ayuu ugu khidmaynaya fa kaana yakhdumunii wuxuu ahaan jiray jariir mid ii shaqeeya haddaan anas ahay oo aniga ii khidmeeya faqultu lahu waxaan ku idhi laa tafcal sidaa ha yeeli fa qaala wuxuu idhi innii anigu qad ra'aytu waan arkay alansaara ansaartaan arkay tasnacu birasuuliillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay inay u samaynayso shay an shay ay u samaynaysaan arkay aalaytu calaa nafsii aan ku dhaartay calaa nafsii naftayda anlaa asxaba axadan minhum inaanan la saaxiibin axad ansaarta ka mida ilaa khadamtuhu inaan u shaqeeyo mooyaane yacnii maadaama aan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam siday ugu khidmaynayeen siday ugu jajabnaayeen siday ugu adeegayeen siday ugu kaalmaynayeen ansaartu waxaan ku dhaartay oo aan isku laasimiyey ruux kastoo ansaar ka mida adigoo keliyaba maahee haddaan la kulmo inaan u khidmiyo muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhariiyo muslim baa labaduba ay isku waafaqeen waxa uu sidaa u yeelaya jariir bnu cabdillaahi albajali waxa weeye waa xubban lirasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam waa rasuulka ilahay jacayl uu jecel yahay daraaddeed maadaama markaa rasuulka ilaahay ay u khidmayn jireen oo u adeegi jireen oo u samafali jireen oo caawin jireen ayuu isaguna wuxuu idhi ilaaba ilaa waa inaan markaas sidii oo kale anagu khidmeeyaa iyaga axad kastoo ka mid a ah. anas bnu maalik waa khaadimu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu u khidmeeyey laba xadiis baa soo arooro mid wuxuu sheegayaa toban sana nebiga u khidmaynayey aan khaadim u ahaa xadiis kalena wuxuu sheegayaa sagaal sana nebiga u khidmaynayey aan khaadim u ahaa labadu isdiidi maayaan ahlucilmigu waxay yidhaahdeen sagaal sano iyo dhowr bilood ayuu nebiga khaadim u ahaa sannaddii labaad baa loo keenay sannaddii koob iyo tobnaad awalkeediina nebigu waa geeriyooday calayhi salaatu wasalaam marka sagaal sano iyo dhowr bilood ayuu nebiga u shaqayn jiray marka toban sane la yidhi waa jabrul kasri baa la yidhaahdaa oo intii cacabka ahayd baa la yska buuragareeyey sannaddii way qaybsantay tobnaad soo maaha dhowr biloodna waa u shaqaynaya dhowr biloodna uma shaqaynayn sannadda tobnaad marka tobanka sano marka la odhanayo jabrul kasri baa la sameeyey wax la yidhaahdo cacabkii baa la kabay oo la yska buuragareeyey oo mar hadday toban ku dhowdahay oo waxa ka dhimani dhowr bilood tahay waa iska toban baa la yidhi marna tarxul kasri baa la sameeyey oo xadiiska kale sheegaya sagaal sanuu nebiga u khidmeeyey oo u shaqaynayeyna cacabkii dhowrka bilood ahayd baa la tuuray waa usluub luqatulcarab lagu yaqaano tarxulkasri iyo jabrulkasri inta cacabka ah marna in layska buuragareeyo layska kabo marna in layska tuuro tarxul kasri la sameeyo inta cacabkaa ah la tuuro inta buuraha un la sheego saasaan labada xadiis isu diidanayn xadiiska sheegaya sagaalka sano iyo xadiiska sheegaya tobanka sano inuu nabiga u shaqeeyey calayhi salaatu wasalaam anas bnu maalik saasaanu isu diiday waayahay waxaa kaloo laga qaadanayaa jariir bni cabdilaahi albajali sida uu nabiga u jeclaa iyo sida uu xurmadiisa u ilaalinayay iyo ciddii xanaanaynaysay u samafalaysay siduu isaguna markaa u ballanqaaday ee ugu dhaartay inuu ugu samafalo taasna wuxuu u yeelayaa waa jacayluu nabiga jecel yahay iyo samafalu nabiga u samafalaayo ayuu saa u yeelaya baabka saddexiyo afartanaad baabu ikraami ahli beyti rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ahlu beytka rasuulka sala allahu aleyh wasalam sharfista la sharfaayuu u baab yahay ama dikru aad qadarto baabu dikri ikraami ahli beyti rasuulillahi sala allahu alay wasalam ahlu beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam sharfista la sharfaayo sheegista la sheegaayuu u baab yahay baabu waxay noqonaysaa khabaroo dee haada baa la odhanayaa mubtada loo qadari hmm, mubtada loo qadari weji kalena bannaanoo inaad baabu mubtade ka dhigto oo aad tidhaahdo haada mabxasu wa maxalluhu oo khabarka u qadarto yacani labaduba ku bannaan laakiin sida hore aysar ah oo fudud iyo wa bayaani fadlihim iyo fadliga aalu beytka caddaynta la caddaynaayo ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum arijsa ahla albeyti wayutahhirakum tahiiraa innamaa yuriidu allaahu allah wuxuu doonayaa oo rabaa allah wuxuu doonayaa uqura liyudhiba cankum inuu idinka tegsiiyo xaggiinna arrijsa qurunka inuu idinka tegsiiyo ayuu doonayaa ahla albeyti ay yaa ahla albeyti ahlu beytkii nebigow calayhi asalaatu wasalaam inuu ilaahay qurunka idinka tegsiiyo ayuu markaa doonayaa wa yutahhirakum inuu idin daahiriyo idin nadiifiyo tahiiran daahirin inuu idin daahiriyo idin nadiifiyo ayuu doonaya iraadadan waxaa looga jeedaa waa iraada sharciya oo iraadada waxay u qaybiyaan culammadu iraadada ilaahay loo tiiriyo iraada sharciya iyo iraada qadariya iraadada qadariga ahi waa laasimatu lwuquuc dhicitaankeedu waa laasim mana baaqanayso ilaaba ilaa waa dhacaysa waa laasimatu lwuquuc iraadada qadariga ahi ma laasimsato raalli ahaansho oo wax allah jecel yahay iyo waxaanu jeclayn mid walba waa dhacdaa inuu ilaahay qadar ahaan u doono maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun waa bimacna almashii'a iraadada qadariga ahi oo khayr iyo sharba ilaahay qadar ahaan waa u doona khayrku inuu dhaco wax kastoo dhaca ama khayr ha noqdeen ama shar ha noqdeene dee ilaahay qadar ahaan waa u doona iraadada sharciga ahi laasimatu lwuquuc ma aha waa wax dadka laga rabo inay la yimaadaan oo sababtay ahaan ay la yimaadaan yuriidu allahu an yukhafifa cankum yacni marka waxa weeye yuriidu allahu an yatuuba calaykum yacni waxa weeye waa iraadadii sharciga ahayd baa laga tilmaamaya yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra waa iraadadii sharciga ahayd baa laga tilmaamaya waa xadiiskii inii aradtu minka ahwana min dalik xadiiskii saxiixa aakhiro gaalkiibaa waxaa lagu yidhaahdaa haddii adduunyada muggeed iyo in kaloo la mida aad yeelan lahayd maanta cadaabka ma iskaga furan lahayd markaasuu yidhahda haa waa iskaga furan lahaa markaasuu allah wuxuu ku yidhahda waa xadiisulqudsi saxiixa ku sugane qad aradtu minka ahwana min dalik waxaan kaa doonay intaa wax ka sahlan anlaa tushrika bii shay'an fa abayta ilaa an tushrika bii shay'a inaad ii shariig yeelin baan kaa doonay waa diidday inaad ii shariig yeesho mooyaane wax kale waa diidday qad aradtu minka ahwana min dalik waxaa loo jeeda iraada sharciya marka halkanna iraada sharciya ayaa laga tilmaamayaa marka allah wuxuu idinla doonayaa in waxaweeye qurunka uu idinka tegsiiyo bimacnaa sababtii qurunka uu idinkaga tegsiin lahaa iyo dembiyada iyo xumaanta inaad la timaadaan ayuu markaa idinka rabaa liyudhiba cankum rijsa ahli albeyti wa yutahirakum tathiira ahlulbeytku iyagoo ay caam yihiin waxaa soo arooray xadiis baa soo arooray in nabigu calayhi salaatu wasalaam cali iyo faatima iyo xasan iyo xusein afartaas cali bn abi aalib iyo cali zawjadiisii oo faatima bintu rasuul ah sala allahu aleyh wasalam iyo laba ay dhaleen oo xasan iyo xusein ah afartaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maro ku soo hadoodilo saa ugu soo yani markaa ugu soo hadoodilay maro dabeedna markaasuu markaa nebigu wuxuu yidhi akhrii aayadda inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti wayutahirakum tathiiraa markaasuu ulaa'i ahlu beyti kuwani waa ahlu beytkaygii qolyaha shiicadu aayaddaas waxay ku xambaareen afartaa bes in loo jiido waxay ahlu ahlubeyt kaleba ma jiro waa cali iyo faatimo iyo waxay dhaleen weliba waxay dhaleen waxay ku gaar yeeleen xasan iyo xuseen iyo wixii ka sii farcamay cali ubadkiisa kale ee uu dumar kale ka dhalay waxay yidhahdeen ahlubeytka soo geli maayeen ya iska daa banu haashimkii kale xataa cali tafiirtiisi kale ee aan markaa ilmo faatimo ahayn way ka saareen waxay yidhahdeen xadiiskan baanu markaysaga qaadanaynaa xadiis ummi salama xadiiskaasaanu qaadanaynaa bay yidhahdeen dee xadiiska xasri kuma sugna nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam ahlu beyti ima sugnaan ku intan mooyaane ahlu beytkaygu waa intanoo keliya ma odhan adawaatul xasri kuma sugna adawaadkii wax lagu koobi jiray kuma sugnaa bes intan inay ahlubeyt tahay bay sheegaysa waana dhab inay intay ahlubeyt tahay laakiin ahlubeytku waa ka ballaadhan yahay ya iminka nin haddaanu qolo aqoon oo yidhaha reer hebel weligey waxba kama arag markaase lagu reer hebel maa reer waa kuwan afar meesha marayu yidhi kuwan weyi waxaa loo jeedaa afartaa mooye reer hebel kale ma jira mayaa loo jeedaa maxaa laga fahmayaa ma waxaa loo fahmayaa reer hebel waa afartaa keliya ma loo fahmayaa maya waa ka mid baa loo jeeda marka haaulaai ahlu beyti yani xasri sheegi mayso weliba aayaddu waxay ku guda jirtaa qaybtan aayadda ka midii zawjaadkii nebiga marka laga warramaayo oo saabiqa iyo laaxiqaba eeg aayadaha ka horeeya nisaa nabiya nisaa nabiya nisaa nebiyagaa lala khitaabaya lala hadlayaa ya hadda ma marka saabiqa iyo laaxiqaba markaad eegto waxay ku guda jirtaa aayadihii ka warramaayay zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam ayay ku saabsan tahay marka siyaaqu wuxuu ku tusinayaa in dumarkiisu ay ka mid yihiin ahlubeytka laga warramaayo inay ka mid yihiin axaadiis eh, mutacadid oo kala duwanna waxaa ku soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisa markuu salaamayo inuu odhan jiray assalaamu calaykum ahlalbeyt caaishay soo aroortay kheyrkeed bay soo aroortay inuu saa ku salaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxiixiyaday ku sugan tahay assalaamu calaykum ahl albeyt inuu nebigu ku salaami jiray caaisha oo ku salaamay zawjaad kale oo zawjaadkiisa ka mida ah inuu ku salaamay marka waxaana la yaqaannaa ahlu beytka in markaa zawjaadku soo galaan ya raxmatullaahi wa barakaatuhu calaykum ahla albeyti malaa'igtu waxay la hadlaysay zawjadii nebigaasay la hadlaysay haddana waxay kula khitaabeen ahlulbeyt bay kula khitaabeen marka zawjaadka inay soo gelayaan bay taasina daliil u tahay calaa kulli xaal yani siyaaqa iyo xadiiska yani marka ku soo arooray labada midna laga tegi maayo labada macnaba waa lagu wada xambaarayaa kuwaasin ahlubeyt waa yihiin zawjaadkuna waa soo gelayaan ahlubeytkuna waa ka waasacsan yihiin laakiin dee afartani waxay ahaayeen ahlubeytkii ugu sii mudnaa ay ahaayeen wa tacaala allah wuxuu yihi waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub waman yucadim ku kastoo weyneeyo shacaa'ir allaahi shacaa'irta ilaahay calaamaadka diinkiisa markaa weyneeya iyo wuxuu markaa sharcigu xurmeeyey fa innaha min taqwa alquluub tacdiimka shacaa'irta ilaahay la weynaynayaa min taqwa alquluub taqwada qalbiyaday ka mid ahaatay qalbiyadu inay allah ka baqaan taqwadeeday ka mid ahaatay taqwadana asal ahaanta qalbigay ka timaada xadiiska saddex boqoliyo konton dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo saddex konton wa can yaziid bni xayaan qaala intalaqtu ana wa xusayn bnu sabrata buraydat bnu xayaan wuxuu yidhi intalaqtu waa tegey ana aniga iyo xusayn bnu sabra xusayn bnu sabra wa camru bnu muslim iyo camru bnu muslim waxaan u tagnay ilaa zayd bni arqam saxaabigii zayd bni arqam la odhan jiray ayaanu u tagnay eh, radia allaahu canh falamaa jalasnaa ilayhi markaanu eh, fadhiisannay ilayhi intii isaga ka ahaatay aan u fadhiisannay oo aan agtiisa fadhiisannay qaala lahu xusaynun xusayn baa wuxuu yidhi laqad laqiita yaa zaydu khayran kaiira laqad laqiita waad la kulantay yaa zaydu zaydow zayd saabiqiintii buu ka mid ahaa khayran kaiiran yacnii khayr fara badan baad la kulantay ra'ayta rasuula allaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baad aragtay wa samicta xadiisahu xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam baad maqashay wa ghasawta macahu nebiga calayhi salaatu wasalaam baad la dagaal gashay wa sallayta khalfahu dabadiisa ayaad ku tukatay laqad laqiita yaa zaydu khayran kaiira allah baan ku dhaartay xaqiiqee waad la kulantay zaydow khayr fara badan baad la kulantay xadinaa yaa zaydu noo warran zaydow yacnii ashyaada uu horraysiye oo hormariyey wuxuu uga jeedaa nowcan maa inuu markaa waxaweeye ammaanta uu ammaanayo inay ka qayb qaadato inuu markaa waxaweeye ixsaan isaguna u sameeyo oo dee uu yacni maadaama fadligiisii iyo wanaaggiisii uu sheegay yacni kaannahu inay ku weydiisanayaan oo ay leeyihiin adiguna marka ixsaan noo sameeyo yacni waxa weeye markaa nooga warran axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidna nooga warran yaa zaydu zaydow maa ay iladii kii samicta ay samictahu aad ka maqashay min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam aad ka maqashay qaala wuxuuhi ya bna akhii inanka walaalkay dhalayow inanka adeerka ruma loo yahay baa ibnu akh la yidhaahdaa yabna akhii marka wuxuu u leeyahay sidan yani waxa weeye xoogaa soo dhowayn iyo ixtiraam buu sidaa leeyahay yani sidaa uleeyahay wa ilaa walaal xaqiiqi ah ay walaalo ahaayeen oo dee dhalay ma jiro laakiin waxa weeye waa min baabi tarxiib uu soo dhowaynaayo oo uu tilmaamayo sida inanka walaalkii dhalay uu u kale inuu u jecel yahay wallaahi allah baan ku dhaartaye laqad kabirat way weynaatay sinnii daadaydu way weynaatay waqaduma waa hormare cahdii wakhtigaygana waa hormare wanasiitu waan ilaawey bacd aladii kuntu acii bacd aladii kii wax ka midaan ilaawey kuntu aan ahaan jiray acii mid weeleeya waa wacyigii wacaa yacii wacyan aan ahaan jiray acii mid weeleeya aan ahaan jiray min rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay aan ka weelayn jiray bimacnaa axaadiista nebiga ka hayey yacnii wax ka midaan ilaawe oo dee xasuustii baa xoogaa daciiftay famaa xadatukum faqbaluu wax kastaan idinka warramo idiin sheego axaadiista ka mida faqbaluu iga aqbala wamaa laa waxaanan idiin sheegin falaa tukallifuuniihi ha igu kellifina shayga aan anigu idiin sheego aan idila kohdo iga aqbala shay aanan marka waxa weeye aan idiin sheeginna ha igu kellifina oo wuxuu ka baqayaa wax aanu aad u xasuusnayn oo kale in laawey in la weydiiyo oo dee ay ku xaduuraan oo ku celceliyaan suma qaala dabeedna wuxuu yidhi qaama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa kacay yowman maalin maalmaha ka miduu kacay fiinaa annaga dhexdeedu ka kacay khatiiban xaaluu uu khudbadaynayo bimaa'in biyo markaa meelay ku sugan yihiin ayuu markaa ka kacay ama bimaa'in xaalaannu biyo ku sugannahay yacni meel ceel ah biyo xaalaan ku sugannahay waa meel biyo leh oo yudcaa lagu magacaabo khumman khummi lagu magacaabo meel khummi la yidhaahdo markaa yacni biyo leh ayaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam annagoo joognaa uu istaagay inuu khudbadaynayo oo dee meeshu hadday ceel leedahay ceelkaa loogu magac daraa sida beder baa ceelkii loogu magac daray bayna makkata waalmadiina oo maka iyo madiina udhaxaysa faxamida allaha allah buu mahadiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wa ahnaa calayhi allahna waa ammaanay markuu nebigu khudbadaynayo calayhi salaatu wasalaam basmalada kama horraysiin jirine xamdaladu ku bilaabi jiray faxamida allaha allah buu mahadiyey wa asnaa calayhi allahna waa ammaana wa wacada waa wacdiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wadakara wuxuu xasuusiyey aakhirada ayuu xasuusiyey oo wacdiyey uma qaala dabeedna wuxuu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam amaa bacdu intaa dabadeed miyaa alaa ayuha annaasu dadow fa innamaa ana bashar anigu waxaan ahay oo qura aadami baan ahay biniaadam bini aadam baan ahay yuushiku an yaatiya rasuulu rabbii fa yuushiku waxay u dhowdahay an yaatiya inuu yimaado rasuulu rabbii rabbigay rasuulkii inuu yimaado kuu rabbigay ii soo diray malaguu ii soo diray malakulmowdka ahaa inuu ii yimaado ayay u dhowdahay waa malakulmowdkiibuu u jeedaa fa ujiiba dabeed an ajiibo markuu ii yimaado fa ujiiba an yaatiya ku cadfanta inuu ii yimaado fa ujiiba oo aan ajiibana wa ana taarikun fiikum anigu dhexdiinna waxaan kaga tegayaa thaqalayni laba culculus baan idinkaga tegayaa dhexdiinna awaluhumaa labadaa ka ugu horreeya kitaabullaahi waa kitaabka ilaahay qur'aanka ah fiihi alhudaa wannuur waxaa ku sugnaaday kitaabka qur'aanka hanuun iyo wannuuru nuur baa ku sugan fakhuduu markaa qaata bikitaab illaahi kitaabka ilaahay qaata wastamsikuu bihi kitaabkaa ku dhego qabsada istimsaaggu waxa weeye waa in xoog loo qabsado loogu dhego ya oo tamasakuu iyo istamsakuu waxaa labada xoog badan yacni istamsakuu oo culammadu waxay yidhahaan ziyaadatu lmabna ziyaadatu macna haddii xuruuftu ay dheeraad kale leedahay isku maaddo ay tahay laakiin xuruuftu kala badan tahay haaliban waxaa laga qaataa macnuhuna inuu dheeraad kale leeyihi oo tamasaka xuruufteeda iyo istamsaka kee fara badan istamsaka badan marka waxaa laga tilmaamayaa qabsadoo ku dhego ku iyo to'a intaad saa ugu dhegtaan ku iyo to'a wastamsikuu bihi faxaa nebigu waa booriyey calayhi asalaatu wasalaam calaa kitaabillaahi kitaabka ilaahay qabsadka la qabsanayo lagu dhegaayo ya ee la raacayo lagu camalfalayuu booriyey wa raqaba fiihi dadkana waa jeclaysii uma qaala dabeedna wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa ahlu beytii ahlu beytkayga ahlu beytkayga waa shayga labaadee culus ee uu kaga tegay udakirukum allaaha fii ahli beytii udakirukum allaaha allah baan idin xasuusinayaa idinku waaninayaa fii ahli beyti aalu beytkayga yacnii xurmadiisa inaad dhowrtaan oo xanaanaysaan oo ilaalisaan oo aad dhib ka dhowrtaan oo u samafashaan ayaan marka waxaweeye ilaahay idinku waaninayaa oo inaad ilaahay kaga baqataan aan idinku waaninaya oo idin xasuusinaya udakirukum allaha allah baan idinku waaninaya idin xasuusinayaa fii ahli beyti ahlu beytkayga inaad kaga baqataan marka ilaahay kaga baqataan oo xurmadooda aad dhowrtaan oo ilaalisaan oo xanaanaysaan fa qaala lahu xusaynun xusayn baa wuxuu ku yidhi waman ahlu beytihi yaa zaydu ahlu beytkiisu wa ayo zaydow qaala wuxuu idhi alaysa nisaa'uhu min ahli beyti su'aashaa markuu weydiiyo haddana mar labaad su'aashii haddana ku soo noqday su'aal labaad buu haddana ka daba keenay xusayn alaysa nisaa'uhu dumarkiisu miyaynay ahayn min ahli beytihi ahlu beytkiisa qaar ka mida miyaynay ahayn zayd buu laba su'aalood weydiinayaa su-aashii hore isagaan ka jawaabiyu mid labaad ka daba geynaya qaala wuxuu yidhi markaa zayd bnu arqam nisaa'uhu min ahli beytih dumarkiisu ahlu beytkiisay ka mid yihiin nisaa'uhu dumarkiisu min ahli beytihi ahlu beytkiisay ka mid yihiin walaakin ahlu beytihi ha yeeshee ahlu beytkiisu man xurima asadaqata bacdahu waa kii sadaqadda markaa laga xaaraantinimay xurnimo haddii la yidhaahdo oo la shado waxay noqonaysaa waxa weeye kii laga xaaraantinimeeyey noqonaysa taxriim bay noqonaysa haddii waxa weeye xurima la yidhahdana kii laga qadiyey noqonaysa oo bimacnaa haddii la yidhi sadaqadii ama zakadii la siin maayo dee nowcan maa in laga qadiyey ayaa markaa imanaysa man xurima waa kii la qadiyey ay huwa isaga asadaqata sadaqada laga qadiyey bacdahu yani nabiga calayhi salaatu wasalaam dabadii afcaalu lmanci waalxirmaan waxay qaadataa laba mafcuul man xurima khayrahaa faqad xurim man xurima khayruhaa maaha markii ramadaanta xadiiskii ka warramaayo man xurima khayrahaa sababtu waxay tahay laba mafcuul bay qaadanaysaayo xurima huwa isagaa laga qadiyey khayrahaa marka khayra waa in la kordhigaa marka halkanna waa saasoo man xurima kii la qadiyey ay huwa isaga huwadaasaa manka u noqonaya alsadaqata sadaqada laga qadiyey waxa laga qadiyey waxaa loo jeedaa sadaqadii aan la siinin oo xaaraan bay ka tahay haddii la yidhi sadaqadii lama siinayo hadiyaddu waa u bannaan tahay laakiin sadaqadii uma bannaana bacdahu nabiga dabadii kii sadaqada laga qadiyey wey bimacnaa laga xaaraantinimiyey qaala waman hum oo wa aya buuri qaala hum aalu caliyin waa cali aalkiisa wa aalu caqiilin iyo caqiil aalkiisa wa aalu jacfarin iyo jacfar aalkiisa yani tafirtii cali iyo tafirtii caqiil iyo tafirtii jacfar waa aalu cabaas iyo reer cabaas weeye waa reer cali iyo reer caqiil iyo reer jacfar iyo reer cabaas qaala kullu haaulaa'i xurima asadaqa yani waxa weye waa su'aalo yani waxaa ku soo celinaya nimankii u yimi xuseyn ibnu sabra iyo saaxiibkiibaa markaa waxaw mid ahaan ku soo celinaya ou yihi kullu haaulaa'i xurima min baabi xadfi hamsati listifaam oo kuwaa dhammaantood miyaa sadaqadda laga qadiyey qaala wuxuu uhi nacam haa zayd baa ku jawaabay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayati riwaaye waxaa ku sugnayd alaa wa innii taarikun fiikum thaqalayn hooyaay anigu dhexdiinna waxaan kaga tegayaa laba cul culus axaduhumaa labada midkood kitaabullaahi waa kitaabka ilaahay waa qur'aanka wa huwa xablullah waa xadhiggii ilaahay weeye man ittabacahu ku kastoo raaca kaana cala alhuda mid hanuun ku sugan buu ahaa waman tarakahu ku kastoo ka tagaana kaana calaa dalaala mid baadi ku sugan buu ahaa mid baadi ku sugan ayuu noqonaya xadiidkan waxaa laga qaadanayaa sida waxa weeye markaa ciddii culammadii saxaabada iyo culammadii horraysay ee saxaabada saabiqiintii sida cilmiga loogu doonanaayey loo raadsanayey waxa weeye markaa sanad caaliya inay ku qaataan ay dooni jireen yacni marka ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa sida marka waxawe saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ay isaga ilaalin jireen waxaynay hubin inay sheegaan ay uga gaabsan jireen xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam iyagoo ka baqaaya inay ku khata'aan khaas ahaan markii da'doodu weynaatay inay aad iyo aad isu ururin jireen oo waxaweeye markaa shay kastaoo adnaa shakin uu ka galo ayna ku dhiiran jirin ay ka gaabsan jireen yacni markaa si ay isaga ilaaliyaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaynay hubin inay ka sheegaan ayaa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu waxaweeye inooga tegay kitaabka qur'aanka ah inugu boorriyena inuu qaadanno oo qabsanno oo raacno oo ku camalfallo aalu beytkana inuu inoogu booriyey inaynu xurmayno o ilaalinno ciddii aalka nebiga ah oo qaraabada nebiga calayhi salaatu wasalaam in la xurmeeyo oo xurmada nebiga la xurmaynayo daraaddeed baa qaraabadiisiina loo xurmaynaya qaraabada nebigana zawjaadka nebigu sala allahu aleyhi wasalam waa soo gelayaan laakiin qaraabadii nebiga laba ictibaar laho yacnii iminka zayd ibnu arqam waxa uu sheegay zawjaadka nebigu inay ka mid yihiin qaraabadiisii ahlu beytkiisii inay ka mid yihiin ahlu beytkiisii ictibaar bay uga mid yihiin ictibaarna ugama mid ahaa ictibaarka marka laga eegaayo xagga markaa sadaqaddu inay ka xaaraan tahay xaggaa ugama mid ahaa laakiin marka laga eegaayo ninka marka waxa weeye zawjaadkiisu inay marka ehelkiisii yihiin ahlu beytkiisii yihiin ictibaarkaana waa uga mid marka biictibaar bay uga mid yihiin biictibaarna ugama mid ahaa waa laba ictibaaroo kala duwan weeye marka isma diidana hadalkuu sheegay dumarkiisu ahlu beytkiisay ka mid yihiin laakiin ahlu beytka halkan e, si gaara loo sii sheegayaa ahlu beytka si gaara loosii sheegaya waa kuwa sadaqadda laga xaaraantinimeeyey sadaqadda laga qadiyey ee la yidhi sadaqadii qaadadan ina sadaqata laa taxilu limuxammadin walaa liaali muxamed laakiin zawjaadka nabiga sala allahu alay wasalam sadaqaadka inay qaataan lagama xarimin lagama xarimin inay sadaqaadka qaataan lagama xarimin aalka nebiguna sida markaa culammada badankoodu ay maraan intan uu markaa sheegay zayd kuma koobna oo inay marka waxa weeye reer abitaalib keliya inay yihiin iyo reer cabbaas miday ku kooban tahay maaha ila ma sheegin intii kale markaysaga ma sheegin sida markaa jamaahiirta culammadu mareen waxay tahay banu haashim ciddoodii marka ahlul iimaani dhammaan waxay soo gelayaan ahlulbeytkay soo gelayaan ya banu haashim oo dhan ciddii markaa waxa weeye iimaan ku dhimataa waxay soo gelayaan ahlubeytka ka mid yihiin ama ciddii gaalowdee gaalnimadii ku sugnaatay iyagu ahlubeytka kama mid ahaa sida abulahab oo kale dee ma soo gelayo ahlubeytkii soo geli maayo ahlubeytkii soo geli maayo laakiin tafiirtiisii ciddii marka waxa weeye mu'miniin noqotay ahlu beytkii waa ka mid noqonayaan waa ka mid noqonayaan banu haashim oo dhan ciddoodii ahluliimaan ahi waa ahlu beyt bal marka madhabulimaam shaafici iyo culamo kaleba waxay qabaan banu haashim iyo banu mutalib dhammaan ciddooda mu'miniintaahi waa soo gelayaan yacnii cabdumanaaf wuxuu dhalay afar afartuu dhalay waa haashim iyo nawfal iyo mutalib iyo cabdushams waa afartaa cabdumanaaf afartaasuu dhalay afartaa markuu dhalay cabdushamsi waxa ah dee mucaawiye iyo cuhmaan ibnu cafaan iyo yacni markaysaga ayaa ah nawfalna waxaa jubayr ibnu mutcim yaba ah ayaa ah marka waxa weeye laba haddaba laga dhigay ahlu beytkii waa sida imaamu shaaficina qabo culamo kalena ku raacsan yihiin waa banu haashim iyo banu mualib wixii markaa mu'miniin ah waa mualib ibnu cabdimanaaf ya hadda cabdumualib iyo mualib baa kala duwan cabdimualib waa ina haashim weeyi waa cabdimualib waana ninka sababtiisaba cabdimualib loo yidhi kan kale oo adeerbu u yahoo haashim buu la walaalyaho waa mualib ibnu cabdimanaaf weeyi waa qolada marka imaamu shaafici raximahullah uu yahay imaamu shaafici waa mualibi yacni haashim walaalkii oo mualib ah ayuu ka farcan yahay waa ninka sababtiisa loogu magacaabay cabdimualibba cabdimualib waa addoon mualib leeyahay markay arkeen isagoo inankii soo kaxeeyo madiine ka soo kaxeeyo maka keenoo safarkii uu ku yara madoobaaday ayay yidhahdeen waa cabdun lilmualib dabeedna shaabad bay ku noqotay sidii bay ku qabsatay yacni saas ayay ku noqotay marka waxa weeye calaa kulli xaal waxay noqonaysaa waxa weeye mualib iyo haashim xadiis baa jira yacni nabigu calayhi salaatu wasalaam khumiskii inuu ka dhexaysiiyey dabeed cusmaan ibnu cafaan iyo waxaa isa soo raacay jubayr ibnu mucim oo midna nawfali yahay midna cabshami yahay cabdishamsi uu markaysaga ka tafiiran yahay waa cusmaane nawfari iyo cabshami nabigay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaahdeen reer eh, bani haashim nooga kaa dhow ee reer mutalib waa simannahay yaa cabdimanaaf baan isugu wada nimaadnaa maxaa mutalib khumuska wax ugu yeeshay haddaanu cabdishamsi iyo nawfal nahayna waa la simannahaye aanu ku weyni yaa bimacnaa maxay qaraabadii u noqdeen annaguna qaraabadii u noqon weyne dabeed wuxuu nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam banuu haashim wa banuu mualib lam yaftariquu fii jaahiliyatin walaa fii islaam banu haashim iyo banu mualib gaalnimo iyo islaamnimo toonna may kala tegin reer yar buu ahaa mualiboo ma badnayn saas aawadeed waxay markaa xulafo iskala ahaayeen banuu haashim markii qurayshi go'doomisay oo ay ku sameeyeen cunaqabataynta ay yidhahdeen waxba yaan laga iibin waxba yaan laga iibsan waxba yaan la siin wax mucaamila yaan lala yeelan xidhiidhka ha loo jaro ilaa muxamed gacanta aynaga geliyaan oo yidhaahdaan talow yacni qabsadoo sidaa doontaan u gala cunaqabatayn bay ku sameeyeen ya markii sidaa lagu sameeyey yacnii nawfal iyo cabdushamsi labadaa qole waxay la safnaayeen qurayshtii go'doominaysa warqadda qatiicadana la qoreen cunaqabatayntana ku wada fulinayeen waatuu lahaa markaa yacni abu aalib laga sheegay waad ka aalib laga sheegay jaza allaahu canna cabda shamsin wa nawfala jazaa sharrin caajilan hayru aajili ilaahay ha naga abaalmariyo shar ha kaga abaalmariyo markaa nawfal iyo cabdishamsi waxay nagu sameeyeen yacni waxay nagaga baxeen yacni waxa weeye cadowgii iyo dhibtii lanoo geysanayey bay garabkayaga ka baxeen oo iyagoo ay ahayd inay de noo kaalmeeyaan oo na garab siiyaan oo na daafacaan bay na daafici waayeen yacni gabay noocaasaa loo nisbeeyaa marka waxa weeyaan abu taalib loo nisbeeya marka almuhim waxay noqotay marka labadii qole ee nawfal iyo cabdishamsi in deyagu aynay waxba ka helin khumuskii aan qaraabadii lagu tirin mualibna lagu tiriyo mualibna lagu tiriyo markaa saas yadaaba ahayd marka calaa kulli xaal aalu beytku waa ka waasacsan yahay intuu sheegay waa ka ballaaran yahay marka saas yadaa weeye halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk